walaalkaygiiyo walaashaydiiyey ma rabtaan inaad qiimo yeelataan xakamee marka hore afkaada walaalkaygiiyo walaashaydiiyey ma rabtaan inaad qiimo yeelataan xakamee marka hore afkaada xantu waa xaaraan xumaa habay astaan uu tahay walaal ka dharo dadka xantu waa xaaraan xumaa habay astaan uu tahay walaal ka dharo dadka uu tahay walaal ka dharo dadka walkaygiyo wala ma rabtaan inaad qiimo yeelataan xakamee markaa hore afkaada xasanaadkiina xantu darteeda yay idinkaga bi'in waalalyaal xasanaadkiina xantu darteeda yay idinkaga bi'in waalalyaal yay idinkaga b'i walaalayaal walaalkaygiyo walaashaydiyey ma rabtaan inaad qiimo yeelataan xakamee markaa hore afkaada xasanaadkiina xajmiguu leeyahay yuu idinka nusqaami walaalayaal xasanaadkiina xajmiguu leeyahay yoo idinka nuus qaami walaalayaal yoo idinka nuus qaami walaalayaal walkaygiyo walashaydiiyey ma rabtaan inaad qiimo yeelataan xakamee markaa hore afkaada xaabibkeeniye xanta muu jeclayn xaasilii afkaa xantakaa dhawro xaabibkaaniye xanta muu jeclayn xaasinii afkaa xantakaa dhawro xaasinii afkaa xantakaa dhawro walaalkaygiyo walaashaydiyey ma inaad qiimo yeelataan xakamee markaa hore afkaada walkaygiyo wala shaydiyey ma rabtaan inaad qiimo yeelataan xakamee markaa hore afkaada